bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd waxaynu ku soo jiray kelimadii ku saabsanayd difaacii a'ima dacwa najdiya iyo manhajkoodii fi اtakfiri wاlqitaal waxaa inoo dembaysay masaladii jaahil towxiid iyo imaam اlmuqalid imaam اlmuqalid waxaynu kusoo gebagabaynay culummada muslimiinta inay u badan yihiin ruuxa caamayga ah ee caqiido wanaagsan laga helo aaminsana wixii saxnaaye muslimiintu aaminsanaayeen inuu muslim yahay muminna yahay yuusan daliilkeediiba garanini adiladii culimmadu ay daliishanayeen yuusan garanini inuu muslim yahay aima dacwa najdiyana ay sidaa iyaguna aaminsan yihiin masaladii u dambaysay marka jaahilu tawxiid ahaa ama aljaahil bimacna laa ilaha illa allah ama jaahil macna shahaadatayn midka asagu waxaynu soo marray inuusan muslim ahayn oo gaal yahay islaamna u asixin wax culummada muslimiinta muctabara oo qaba midka inuu muslim yahan aanu maba aragba marka labadaa masale in laisku khaldo marka jaahilu tawxiid ama jaahilu macna laa ilaha illa allah iyo almuqalid fi liimaan ama iimaan almuqalid labadaa waynu soo marray masalada shanaad caawa anu gudbayno waa masalatu tafriiqi bayna alusuuli walfuruuc wadaadaha e, aynu soo hayna warkoodee in badan eedeeyey ama dhaleeceeyey madhabka aima dacwa najdiya waxyaabahay ku eedayen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen masaa'ilka diineed in loo qaybiyo usuul iyo furuuc oo la yidhaahdo masaa'ilkaasi usuul weeye masaa'ilkana waa furuuc la yidhaah kadibna furuucdii axkaam gooni ah la siiyo usuushina axkaamtaa ka duwan la siiyo waxay yidhaahdeen taqsiimka aima dacwa najdiya ay la yimaadeen waa qaybin bidca ama mubtadaca waxaa bilaabay muctasilo kadibna waxaa ka qaatay ashaaciro kadibna waxaa ka qaatay bacdu اlusuuliyiin wax sal ku leh diintana ma aha salafna lukuma laha waa howlbaas oy ahlulbidac dejiyeen ahlulbidaci bayna aima dacwa najdiya taqliidiyeen war noocaasa ah, ayaa lala yimid oo lagu eedeeyey aima dacwa najdiya hawshaasi markaan u kurgalay oon fiiriyey waxaa weeyaan wadaaddaha aima dacwa najdiya naqdinaya ayaan masalada fahmin meel loo socday iyo meel laga socdana aan fahamsanayn wa maca daalika waxay doonayaan in culummo saxan oo ahlu khayr ah oo sunna iyo itibaac lagu og yahay a'immatu huddana ah ay markaa xagxagtaan ama ay duraan waxaan jirinoon san lahayna ay ku sheegaan arrintaa marka saddex wej keliyaan ku gaabsan wejka koowaad waxaa weeye inaan tilmaanno masaa'ilka diineed in loo qaybiyo usuul iyo furuuc ama loo qaybiyo masaa'il khafi ah iyo kuwa daahiroo jali ah loo qaybiyo isticmaalkaa shaa'icu ahaa cinda salaf saalix wejka labaad waxaa weeye in aan tilmaanno in salafku axkaamta furuucdiiy usuusha ay kala duwi jireen wejka saddexaadna waxaa weye inaan ijmacba soo guurino qadiyada ku saabsan masaa'ilku inay qaybsamaan saddexdaa wej keliyaan kaga tegey marka kusii daahimayno insha allahu tacaala wejka koobaad ee caddaynaya aima dacwa najdi inay saxan yihiin wadaaddaha wax ku sheegay ee naqdiyena ay khaldan yihiin waa faafidda uu faafay isticmaalka alusuul walfuruuc bayna salaf saalix alimaam cabdulmajiid ibn cabdilcasiis ibn abi rawaad almaki min xufaadi اlumma oo laba boqol iyo lixdii hijrada geeriyooday wuxuu ka hadlay masaa'ilka waaweynaa ee almacluum min addiini bidaruura markuu soo sharxayba wuxuu yidhi bixuruufihi wa haadihi اlusuulu kulluha min usuul اddiini wa macaalimihi usuusha aan soo sheegay buu wuxuu kulluhaa waa min usuuli اddiin wa macaalimihi walam yastagni اddiinu biاlqur'ani can macrifati الsunnati walam yastagni bالsunnati can macrifati اlqur'an alxuja fi bayaan اlmaxaja mujalladka koobaad ee saddex boqol konton iyo toddoba loogu laaban karaa yacni wuxuu inoo sheegay masaa'ilka waaweyn inay yihiin min usuuli اddiini wa macaalimihi sunnada keligeedna aysan cadaynin qur-aankuna uu la caddeeyey qur-aanka uusan caddi sunnada ay la cadaysay in sunnada iyo qur-aankuba ay qaadadhigeen masaa'ilka oy meel isla saareen ragga si toos oga hadlay waxaa ka mid ah alimaam cumaan bnu saciid addaarimi oo dhintay hijirada oo a'immada sunnada weliba fanniga caqaa'idka ragga ku takhasusay aad loo jecel yahay ah kuna jira ragguu yidhi ibnu teymiya ninkan akhriyin kitaabtooda inuu madhabu salafi saalix fahmaayo aad bay u adag kitaabkiisa naqd eh, daarimi calaa bishri mariisi iyo alraddu cala ljahmiya labadaa kitaab aad buu sheekh u ammaanay kitaabku raaciyee saddexaadna waxaa weeye waa kitaabu tawxiid libni khusayma kutubtaa wuxuu yidhi dhowrka ah ninkaan akhrinin inuu fahmaayey madhabu salafi saalix fi alasmaa'i waasifaat iyo ahlulbidac meeshay mareen way adag tahay buu sheekhushi imaamka wuxuu leeyahay markuu la niqaashayay jahmiyadii iyo bakhtigoodii wuxuu yidhi waqad calimtum yaqiinan annana lam nakhtaric hadihi اriwaayaat wlam naftacilha bal rawaynaha can a'imaة اlhaadiin aladiina naqluu usuul الdiini wa furuucahu ilى اlأnaam waxaan ka warinaba axaadiitan culammadii noo soo guuriyay usuul الdiin wa furuuc الdiin yani wuxuu kuu qaybinayaa diintii furuuc iyo usuul buu qaybinaya a'imaة اlhuda baanu u tirinaya kitaabkiisa araddu cala اljahmiya faqrada siddeetan iyo labaad baad ka fiirin kartaa mar labaad wuxuu leeyahy markuu ka hadlahayay saxaabadu inay ariiqa mustaqiima ku taagnaayeen oo un caqaa'idka aysan isku khilaafin masaa'il fiqi oo farci an bay isku khilaafeen fadligooda markuu tilmaamaya wuxuu yidhi liأna alwaxya kana yanzulu bayna adhurihim fakanuu aclama bita'wiilihim mina wa minkum wa kanuu mu'talifiina fi usuuli اddiin lam yaftariquu fiih ixtiraaz weeye lannu lam yaftariquu fi usuuli اddiin laakiin iftaraquu fi furuuc اddiin saxaabadu furuucdiin waa isku khilaafeen masaa'il bay ku kala tageen oo miiraadka ka mida oo nikaaxa ka mida oo axkaamulxaj ay ku jirto oo dalaaq ku jiro waa taqaanaan bay leetahay masaa'ilkay saxabadu ku kala tageen nin walba ra'yi gooni ah ka qabay laakiin wuxuu kuu sheegay wa kaanuu mu'talifiina fii usuuli اddiini wlam yaftariquu fiihi walam yadhar fiihim albidacu walahwaau alxaa'ida can اariiq kitaabkiisa araddu cala aljahmiya faqrada baad ka fiirin kartaa alimaam maxamed ibn abi xaatim araazi aabbihi abu xaatim ara'zi iyo abu zurcata ara'zi min a'ima alhuda ka mida raggaas ayaa wuxuu yidhi sa'altu abii wa abaa zurcata aabbahay abu xaatim iyo abu zurca waxaan weydiiyey can madaahibi ahli sunnati fii usuuli اddiin can madaahibi ahli sunnati fii furuuci اddiin lama weydiinayo waxaa la weydiinaya can madaahibi ahli sunna fii usuuli اddiin wma adraka calayhi اlculamaa في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا fakaana min madaahibihim ana aliimaana qowla wacamalu yaziid wayanqus walqur'aanu kalaamulahi hayru makhluuq bijamiici jihaati masaa'ilka marka caqiidada ahaa ee usuushaabu sharxay waxaa laga muraajacayn hadalkoo dheer ninkuu u baahdaa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca lilalakaa'i mujalladka koobaad alimaam اlbahawi koofiyadda qalocday miad leedahay mar waa la isu sheegi lahaa dhib ma lah ويقول <clears throat> الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه الإمام البغوي wuxuu yidhi الcلuم الشharciyaة qismaani cilم الأصuل وعilم الفروع culumta sharciga waa laba qaybood cilم الأصuل وعilم الفروع شharxu الsuنة الإمام البغوي mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo sagaal wejka waxaan leenahay waa isticmaalka usuul الdiin iyo furuuc الdiin wuxuu ah isticmaal shaa'ica bayna ahli اlcilmi wa fuqahaءi اlumma wejka labaad waxaan u gudbaynaa in sha allahu tacaala ataqriir inaan caddayno in axkaamta usuusha iyo furuucda muxuu ahaaye ay muxuu ahaaye ay kala duwan tahay koofiyadda imtixaan bayma noqotay taqriiru ikhtilaafi axkaami اlusuuli wاlfuruuci haabitun can الsalaf xoguu qosol baad u baahnaydin baan u malay alimaam الshaafici raxmat ullahi tacaala calayh min a'immati ahli الsunna waاljamaca ayaa qaybiyey masaa'ilka u qaybiyey cilmu اlkhaasa iyo cilmu اlcaama wuxuuna ku sharxay kitaabkiisa alrisaala loo yaqaan waxaad ka muraajacayn kartaan safxada ilaa imaama ahli sunna waljamaca shaafici hadduu noqon waayo ninkaa noqon maayo iska ilaaliya dawsha ayada ah qaybinayo masaa'ilkii masaa'il ruuxa loogu cudurdaari jahligeeda iyo masaa'il aan loogu cudurdaaraynin oo la yidhahdo cilmu alcaama iyo cilmu alkhaasa taqsiim dheeroo faahfaahsan baa ku jira meeshaan idin celiyey waxaa ka daran wuxuu haddana ku kala saaray masaa'ilkii mid haddii lagu gafa lagu gaaloobi iyo mid haddii lagu gafa aan lagu gaaloobayn musani baa wuxuu yidhi waxaan weydiiyey sa'altu shaaficiya can mas'alatin fi lkalaam ay fi lcaqaa'id faqaala shaafici wuxu uhi salnii can shayin idaa akhta'tu fiihi qulta akhta'ta walaa tasalnii can shayin idaa akhta'tu fiihi qulta kafarta wuxuu yidhi musani waxaad i weydiisaa masaa'il markaan ku khaldamaaday dhih waad khaldantay ha i weyddiinni masale markaan ku khaldamaaday dhih waad gaalowday yacnii wuxuu u arkaa masaa'ilka qaarkoodna in khata uun lagu gaabsan iyo hebel waa laga saxan yahay masaa'illa waxaa weeye akhda'ta ma ahee akhta'ta bal kafarta weeye waad gaalowday damulkalaam lilansaari baa ugu laban kartaa raqamka damulkalaam lilansaari kun hal boqol soddon iyo kow alimaam الdahabi abu cabdillahi alxaafid baa tacliiq nafiisu ku leeyahay hadalkaas siyar aclaam الnubala mujalladka tobnaad safxada toban iyo sagaalaad wuxuu yidhi hada daalun calى ana madhaba abi cabdillaahi oo shaafici ah ana alkhaطأa fi اlusuuli laysa kalkhaطa'i fi اlijtihaadi fi اlfuruuc madhab abi cabdillah wuxuu ku tusahay hadalkan marka la fiiriyo kugafidda masaa'ilka fiqiga furuucda lagu gafo ama jusiyaadka caqiidada lagu gafo inaysan la ahayn in lagu gafo muxuu ahaaye usuusha waaweyn oo midna gaalnimo ay keenayso midna ay keenayso mxuu ahaaye khata ijtihaadiya caadi ah alimaamu maalik raxmat ullaahi tacaala calayh yaa maalin waxaa lagu yidhi ninbaa wuxuu yidhi baa le asalaatu fardun salaadu waa farad wاlrukuucu wاsujuudu laa aquulu inahu fardu walaakinahu sunnatun maali baalinimba wuxuu leeyahay salaaddu waa farad waa waajib laakiin odhan mahayo buu rukuucda iyo sujuudda farad ah laakiin waxaan leeyahay rukuuc iyo sujuud waa sunno nin baasaa yidhi warran baa layidhi markaasuu maalig yidhi waa gaal kaafir bilaahi alcadiim buuhi haddii maalig la yidhaahda ninbaa wuxuu yidhi atixiyaadka koowaad waajib ma aha oo ninbaa wuxuu yidhi qiraa'atu alqur'aan fi salaati waajib ma ama lannu culummo qabtaabaa la joogtay oy niqaashi jireen takfiirin maayo laakiin ninkii yidhi sujuud iyo rukuuc waajib maa muxuu yidhi kafarta bilahi alcaiim maxaa yeelay salaaddu hadday farad noqoto sujuudu rukuucna waa farad marka ninkii sunno ku sheega waa gaal buuri markaasaa waxaa lagu yidhi yaaba cabdilaah innahu yata'awal waxaa ninka aad takfiirinayso wuu ta'awulahay wuxuu leeyahay salaaddu inay farad tahay nusuus cadcad baa ku timi ina salaata kaanat cala almu'mina kitaaban mawquutan tafriid iyo wujuub cadcad baa qur-aanka iyo sunnada ku yimid laakiin sujuud iyo rukuucu waan la is-amray mooyeene xadiid leh waa waajib iyo waa farad iyo aayaad farad ka dhagaysa ma hayno marka wuxuu leeyahay sunno nabi maxamed weeye waa la raaci magaca laakiin iyo sumadda farad laydhaha siin mayna sujuud iyo rukuucu saasuu taawshanaya markaasuu lacnatullaahi calayhi buu weeye yacni takfiirkiibu weli kusii dhagaaday wuxuu waa malcuun wuxuu doonaa hasheega gaal weeye mar kale la weydiiyo waxaa la yidhi waa sidee wuxuu idhi hada kalaamu الzanaadiqati akhrijuuh warkaa warkii gaalada weeye ninka warkaa yidhi meesha ka saara buui haddaydan dilayn faahfaahinta waxaa loogu laabanayaa qisada ayada ah ee jaamic اlculuum wاlxikam lin rajab alxambali safxada laba boqol cafwan lix boqol labaatan iyo saddex ninkii aan aan isku nuskho ahayn ninkaan isku nuso ahayn wuxuu ka muraajacayn karaa xadiidka soddonaad markuu sharxaya imaamku xadiidka soddonaad arbaciinka arbaciinka lama yaqaan inta xadiid uu yahay xadiidka soddonaad sharxiisa ka fiiriya waxaa kaloo qisada lagu labanayaa qayb ka ee siyar aclaam numala mujalladka sideedaad sabxada ah, boqol toban iyo afar alimaam axmed ibnu xambal asaguna tafriiqa bayna almasaa'il min xaysu daliil ayaa asaguna laga soo guuriyo weliba imaam taymiya wuxuu nafsa calayhi masaa'ilku inay kala duwan yihiin oo isisku adilo ahayn oo isku muuqaal ahayn oo isku xoog aysan ahayn yacni nin walbaa garan karaa hadda ninka yidhaha way bannaan tahay u maysana waad gaalaysiinaysaan ninka laakiin yidhahdaa mutcadu way bannaan tahay iyo waxa maxlalka ay soomaaliya u taqaano waad la niqaashaysaa iyo tadliil iyo tabdiic dad la gaadha laakiin gaalaysiin maysaan hadduu mutcadu way bannaantahay sida shiicadoo almucatu min diini baa la yidhi ama uu yidha maxalkaa bannaan waxaan la soo istaagay lacana allahu almuxallila waalmuxallal calayh allah baad la soo istaagi mayo tagfiirin mayse laakiin hadduu saaka yidhaahdo zinadu way bannaanto xalaal xalaal dhashay weeye kulligiin foodaad gelinaysaan maxaa kala duway masaa'ilkaas waxaa kala duway daliilka iyo duhuurka iyo muslimiintu intay ka warqabaan masaa'ilku isku mid ma aha isku meel lama marin karo axmed baa waxaa la yidhi ninkii aan ogaynba janaabada in laga qabaysta inay waajib tahay oo muddo saa iskaga cibaadaysan jiray wuxuu idhi salaadihio dhan wuu soo celin oo dhan wuu soo celin maxaa yeele wuxuu ihi masaladaani waa masala daahira adilo badan baa ku timi cidna loogu cudurdaari maayo jaahilka iyo caalimka iyo muta'awil kulli waa isku mid ka warran baa le axmedow haddii uu aaminsan yahay hilibka geela inuusan weysada jabinaynin waa loo cudurdaari buuri hilibka geelu inuu weyse jebiyo laba xadii baa ku yimid wix kalena ah, waa daciif laakiin mas'alada in laga qabaysto jaraabada galmada jimaaca laga qabaysto iyo meni markay kaa soo baxdo waa sidee qur-aankaa qaadaa dhigay oo sunnadaa qaadaa dhigtay oo ijmaaculmuslimiin baa ku guntamay ninka hadda ku yidhahda hilib geel weyse ma jebi waad la niqaash ninkii laakiin ku yidhahda saxaradu iyo kaalidu weyse ma jebiyaan haddii gaalgeysa weyn baa tahay orska tag yani adiga baa ku qasba inaa masaa'ilka kala qaado marka mecla ummadda laguma lugooyo axmed baa waxaa la weydiiyey masalada ayada wuxuu yidhi naqliga ibnu taymiya aan soo gooriyo ibnu taymiya wuxuu yidhi wayajib alghuslu min alilaaji cala alcaalimi waaljaahil galmada in laga qabaysto waa waajib caalimka iyo jaahilkaba waajib bay ku tahay falow makata zamaanan laa yakhtasilu min alwaطi walam yaclam ana alghusla calayhi fainahu yuxtaatu أو فإنه يحتاط في الصلاة فيعيد حتى يتيقن براءة ذمته نص عليه نص عليه ujeedaa أحmed baa cadeeyeba carabka ku dhajiyey iبن تaymiya ku cilaynhaya wuxuu hi لأن hذا mima اstafاaضت bه الآثاaر falam يucdar bه الجاahiل وlam yasuq فيhi الkhilaaف masaladan wuxuu hi أxaadiiثtii baa ku cad oo iskaga daba tagtay khilaafna ma galo bkhilaafi ma qulnaahu fi luxuumi اlibili calى ixdى الriwaayatayn lakin hilibka geela waa ka duwan yahay buui muxuu ku cileeyey wuxuu liأna hada khabaru cafwan faina tilka الsunaةa laysat fi الshuhrati kahadihi wlأna hada khabaru waaxidin warada fi shayin yukhaalifu alqiyaas facudira اljaahilu bihi kama yucdaru fi اljahli bالzina washurb اlkhamri alxadiiثu alcahdi bاlإslam wالnaashi bibadiyaة bkhilaafi اlwuduءi min alkhaarij min asabiilayn sharxu اlcumda libni qudaama mujalladka koobaad iyo baad ka muraajacayn kartaan yani culammadu waxay kala qaadahayaan masaa'ilkii xataa jahliga iyo ta'wiilku bay ku kala qaadahayaan cibraduna waa daliilka masalada ku yimi intee dhan yahay aayadaha iyo axaadiista iyo ijmaaca muslimiintu ma masale masaladu daqiiq oo libidhsan oo qarsoonba mise waa masale iska cado bannaanka taalo ninkii diinka islaamka soo gale wax yar fiiriyaba uu fahmi karo yacni way kala qaadeen ragga hawsha asagu carab ku dhejiyey faahfaahiyey mutaawilkaiyo jaahilkana takfiiriyey ninka kalena u cudur daaray caalimkana meel mariyey alimaam ibnu jariir aabari imaam lmufasiriin imaam ahli suna waljamaca kitaabkiisa loo yaqaano atabsiir fi macaalim اdiin safxada ka fiiriya wadaad baa markaan hadda ku hor ku qabanay naqligaas wuxuu hi ibnu jariir hadda caqiidadan baa laga qaadan ma eedadaabaa laga qaadan baan ku nidhi waayahay haddaan ibnu jariir laga qaadayn ma adiga eedadaabaa laga qaadan baan nidhi waa sidaa haddee ma og tahay markuu meeluu gala waay wuxuu ku dhi ibnu jariir oo ibnu jariir haddaan diin laga qaadanoo imaam hudda yaa noqonaya ma wadaad oo soomaaliya oo sakaraad ah oo laba aflaynayo laba diinoodlaa ah, warkii baad dhegaysan alimaam ibnu jariir atabari abu jacfar kitaabkiisa altabsiir fii macaalim اddiin safxada markuu sharxayo ida ijtahada alxaakimu faahطa'a wuxuu weligaa ku fashilmin meeshan ayada fa akhtaa waxaa laga hadlayaa fi اlfuruuci wاlijtihaadaat ama masaa'ilka diiniga ah bimacnaa usuusha ee qawaaicda ee daruuriyaadka ah ijtihaadka kale waa lagu gaaloobi iska ilaala ku fashilmi saxaabadu masaa'il bay isku qabteen barkood baa khaldan waa isradiyeen laakiin masaa'ilka qaarkood waxay ka xigeen dagaal weerar iyo guluf masaa'il iyo cumar iyo abubakar isku qabteen oy ku wada socdeen baa jira laakiin maanic الزaka abubakr wuxuu diiday wax khilaafa seef buu ka xigay maxaa kala qaaday nimanka yidhi annagu waan soomaynaa oo waan salaadaynaa oo waan xajiyayna oo qur-aankan akhrisanaynaa laakiin zaka bixin mayna wuxuu idhi jihaad baa waajibay dhammaantiinna waa inaad igu raacdaan khilaaf muusan aqbalin dagaal buu ka xigay masaa'illa wuxuu ogol yahay in lagala murmo oo laga niqaasho war masaa'ilku isku tabarna ma isku daliilna ma isku awoodda ma naska ku yimid baan isku mid ahayn ummadda aqoonteeda ku kala duwan yani masaailku isku meel lama saari karo alimaam ibnu mandah kitaabiisa atawxiid dhegaysa wuxuu ku hi baab buu baabaysta iska macruuf wuxuu uhi baabu dikri daliil dikru daliili cala ana almujtahid almukhtia fii macrifati اllahi wa waxdaaniyati kalmucaanidi mujtahidka ku gafe buu hi ilaahay iyo tawxiidkiisa wuxuu la yahay mujtahid mutaawi la dhihi maayo waa maxay mucaanid weeye horan baa idin soo idhi muxuu ah attawiilu fi daruuriyaati wa ilxaadun fi ddiin odaadihii cadsaame iswaaneen waxba waa keeni waay waa idiin sheegay taas wax jira ma aha dikru daliil calaa ana almujtahida almukhطi'a fii macrifati اllaahi caza wajalla waxdaaniyati kalmucaani mujalladka koobaad saddex boqol toban iyo afar kitaabkiisa loo yaqaana kitaabu tawxiid makaatibtana waa yaallaa ragga aad qadiyadda u sharxay ee faahfaahiyey safaxaad ku sharxay waxaa ka mid a ah alimaam ibnu ba abu cabdilah cubaydilah ibnu muxamed ibnu ba alcubkuri alxambali min a'imat sunna wuxuu dhintay iyo todobada taqriiban kitaabkiisoo loo yaqaano alibaana can shariicati alfiqa annaajiya min kitaab aliimaan mujalladka labaad ilaa baa loogu laaban karaa bal tafriiqa in masaa'ilka la kala qaado oo mutaawiilka loo cudurdaari fi اlfuruuci wاljuز'iyaat jaahilkan loo cudurdaari jaahiliya mutaawilna aan loo cudurdaaraynin masaa'ilkan usuusha waaweyn waxaa u tiiriyey ahlu sunna waljamaca alimaam ibn abi zayd alkhayrawaani wuxuu ihi wa min qowli ahli الsunnati ma aha min qowli ahli اlbidc wa min qowli ahli الsunnati annahu laa yucdaru man adaahu اجtihaaduhu ilى bidcatin لأna alkhawaarij اجtahaduu fi التأwiili falam yucdaruu id kharajuu bتأwiilihim can الصaxaabaةi fasamaahum calayhi الsalaaةu wasalaam maariqiina min الdiin wajacala اlmujtahida fi اlaxkaami ma'juura wain akhطأa muxuu ku kala qaadhayaa wuxuu idhi ninka masaa'il ijtihaad ku gafa waa ma'juur wain akhطأa laakiin ninkii ku gafa fi اlusuuli wاlqaطciyaati الdaruuriyaat wuxuu loo cudurdaari maayo wa hada min qowli ahli الsunna wey wa min qowli ahli الsunna naqligaa naqli muhim jiddana weeye aad u dhegaysta wa min qowli ahli الsunnati annahu laa yucdaru man addaahu اجtihaadu ilaa bidcatin ijtihaadkaadu waa inuu galo meeluu ijtihaad geli karo furuuc iyo ijtihaadaad iyo masaa'il juz iyo masaa'il daqiiqi iyo waa inuu galo haddaad tira waxaan ka ijtihaadayaa maanta salaadu ma waajiba mise maya waxaan leenahay intaad ijtihaadeen baad gaal tahayba horta warka waa inaad fahamto waxaan ka ijtihaadahayaa oon fiirinayaa horta masaladan aad ku haysaan zinada xaaraana horta masale ijtihaad ka furan yahay weye ay kaa soo warkaaba waxaan leenahay waad xariiqan tahay laakiin hadduu dha waxaan ku ijtihaadayaa atixiyaadka hore mawaajib ah farta in la dhaqaajiyo in kale maxaa ka jira qunuudka qunuutulfajriga muxuu ahaay bisinkoo lala jahro ama la siraysto ii sheeg jasatulistiraaxa hawlahaas oo dhan waxaan leenahay waxaan ka qabnaa waa ijtihaad baa ka furan khilaaf baa ka furan laakiin haddaad tiraada salaaddu inay waajib tahay iyo inay afar ragcadood tahay duhurka iyo casarku iyo cesho maqhrib iyo ii sheeg fajarna iyo saddex ay kale yihiin baan ka ijtihaada waxaan leenahay intaada ijtihaadin baad gal tahayba lianna seed oga noqotay masaa'ilkan iska ilaaliya lagu baabi'in meesha ayada ah ومن qول أهل السuنة أنه lا يucdر man أdاه اجتiهاaد إلى بdcaة لأن الkhawاaرiجa waa maسألة muhim khawaariج maxaa u geeyey bidcadii lagu baabi'yey dhiigooda bacdu salafna ay ku takfiiriyeen maxay ahayd ijtihaad baa u geeyey lianna alkhawaarij ijtahaduu fi اta'wiili falam yucdaruu limaada ijmac bay ka baxeen maqطuuca id kharajuu bita'wiilihim can الصaxaabati fasamaahum calayhi الsalaaةu wasalaam maariqiina min addiin taa waa usuul اddiin hawsheedii iyo ijtihaadkeedii iyo jahligeedii iyo ta'wiilkii gala in lagu gaaloobahayo ama aad ku noqon mubtadic daal ah wa jacala calayhi الsalaaةu wasalaam almujtahida fi اlaxkaami ma'juuran wain akhطa'a warkaa waad fahanteen bay la tahay kitaabkiisa aljaamic safxada baa lagu laaban karaa ragga qadiyadda sharxay ee faahfaahayey ee amilo aadan kelin a'immada kala keenay waxaa ka mida imaami ahli sunna waljamaca fi اlandalus ibn cabdilbar alxaafid waxaad ka muraajacayn kartaa kitaabkiisa jaamicu bayaani fadli اlcilmi mujalladka koobaad safxada konton iyo toddoba ilaa konton iyo sideed waxaad ka muraajacayn kartaa atamhiid mujaladka lixiyo tobnaad sabxada saddex boqol iyo afar ilaa saddex boqol iyo shan alistidkaar mujaladka afariyo tobnaad laba boqol siddeetan iyo labo isla tamhiidkii mujaladka saddexiyo tobnaad laba boqol labaatan iyo toddoba ilaa labaatan iyo sideed dhaadheer buu keenay oo faahfaahsan wuxuu yidhi ninka yidhaha sakaatul fitrigu waajib ma aha dalaal iyo khaa baan ku xukumaynaa biاladila laakiin takfiirin mayno laakiin ninka yidhahda zakaaةuاlamwaal waajib ma ah waa gaal buuhi markaasu wuxuu ku leeyahy weliba wahada kaiiru laa yajhalhu man lahu aqalu cinaayatin biاlcilmi in sha allah buui yani waa masaa'il iska cad buu ninka diinta wax ka yaqaana ka qarsoomayso masaa'il sugbaab ma aha ninka nebiidka bannaysta waanu takhta'ayn bu laakiin ninka khamro bannaysta waa gaal ninka banaysta mutcada iyo luxuumu ulxumar alahliya iyo muxuu ahaayey dugaagga hilibkiisa qaybo ka mida wuxuu idhi waan takhti'aynaynaa inuu baadi yahay baan sheegaynaa laakiin takfiirin mayno ama ninka idhaha khamraa bannaan oo zinaa bannaan oo meytaa bannaan oo dhiigbaa baa bannaan gaalnimadiisu laba isweydiin maysa buur masaalik waa masaladan wuxuu ihi kuma imaanin qawaaic walaysat min daruuriyaati اddiin laakiin masaa'ilkaani bannaankay taagan yihiin buui aad buu adiyada u hauna faahfaahiyey mar kale wuxuu leey markuu aad u sharxay walamru fii dalika waadixun liman fahima masaailka in la kala saari oo aysa isku xubin ahayn masaa'ilku oo isku adilla ahayn oo isku baab ahayn oo isku riti la saaraynin way iska caddaaya buu ninkii fahmi karaa waa inay meeqa meelood baan idii celiyan cabdibar akara min ilaa lix baan idii celiyan u jaamicu bayaan fadl اcilmi asagu waa tafsiilka u dheer weeye ku sarxay mujaladka koobaad konton iyo toddoba ilaa konton iyo sideed tamhiidkana mujaladka lixiyo tobnaad saddex boqol iyo afar ilaa isla tamhiidka laftirkiisa mujaladka saddexiyo tobnaad laba boqol labaatan iyo toddobo ilaa labaatan iyo sideed mujaladka sideedaad shan istidkaarka mujaladka afariyo tobnaad laba boqol inahaas waxay la tahay waa idinku filantahay ila tahay alimaam ninka la yidhaahdo qawaamu sunna ataymi wuxuu ka soo guuriyey culummada qaarkood oo uu sallimay mujtahidka ku ijtihaaday ku gafay fii qawaaic اddiin in la takfiirinayo xaggana aan loo cudur daaraynin bikhilaafi hayriha fi اlfuruuci wاljuز'iyaat wuxuuna ku soo guuriyey kitaabkiisa alxujaة fi bayaan اlmaxaja wa sharxi caqiidati ahli sunna mujaladka labaad ilaa waj baynu soo maray in salafku masaa'il eh, ay mustalaxa isticmaali jireen halkudhagaa ay isticmaali jireen ka magac ahaan haddana waxaynu soo tilmaanay axkaamta inay kala duwi jireen weliba qowl ahlu sunna waljamaca uu yahay wejka u dambeeya waxaan leenahay ijmaac baaba ku guntama qadiyadda ayada ah ijmaaca tilmaamay oo saxaabadana u tiiriyey alimaam abubakr aljasaas in taqsiimku uu yahay sunni salafi baxti ah ahlubidacna hadday qaateenna ay ka soo qaateen salafka kitaabkiisa alfusuulu fi lusuul sabxada lixdan iyo labaad baa ugu laaban kartaa ragga ijmaaca shay laga fahmi kara ijmaacii uu soo guuriyey ninka la yidhaahdo jasaas oo kale asna tilmaami waxaa ka mid ah alimaam abulmudafar asamcaani ku jira hadalkaa dheer alxujaة fي bayaan اmaxaja liqawaami الsuna majaladka labaad ragga soo guuriyey in saxaabadu masaa'ilka ay kala duwi jireen isku baabna aysan ahayn naqligaasoo ku fahansiinaya asaguna ijmac nawowi baa ka mida fii sharxi muslim mujaladka lix tobnaad ilaa ragga caddeeyey in taqsiimkaa ku dhisan adilada iyo duhuurka ku dhisan inuu yahay madhab ahlcilmi ragga soo guura ee yidhi wahada madhab اlfuqahaa'i wاlusuuliyiin ijmacaas isaguna caddeeye waxaa ka mid ah alimaam alabyaari cali bn ismaaciil alabyaari markuu taqsiimkii masaa'ilka qaybiyey masaa'il usuul fiqi ah masaa'il caqaa'id ah masaa'il fiqi ah ayuu isku meel mariyey wuxuu uhi kulligood qawaadici weeye nin khaldan ku gaaloobaya ama ku gafa ninkii laakiin kuwan kale asaguu ku gafa waa loo cudurdaaraya kadib wuxuu idhi wahaada whada taqsiimu huwa madhabu alculamaai min alfuqaai walusuuliyiin culammadii o dhan buu u tiirinayaa fuqahi usuuliyiin muusan kala qaadin kitaabkiisa ataxqiiq wاlbayaan fii sharxi اlburhaan mujaladka labaad ilaa hawsha ayada xataa masaa'ilka in la kala qaado oo saxaabada laga keeni karaa nuquul kugu filan hal naqli caawa a idin siiyo laga yaaba hadda kahorba inaydan maqal alimaam xasan albasri yaa inoo qisaynaya wuxuu yidhi anas ibnu maalig baan israacnay buuhi waxaanana diray buu idhi ziyaad ninkii umowga ahaa ziyaad ibnu abiihi la dhihi jiray reeree muxuu ahay ay sheegteen waagi dambe maxaa yidhi abubakrata nufac ibn xaarid buu noo diray abubakr nufac ibn xaarid wuxuu qabay athaqafi طaa'i wuxuu qabay ziyaad ibnu abiihi iyo kooxdiisu inay gaala yihiin takfiiru saxaaba laziyaad weligee inaan maqal baan u malaynaya lann waa laydinka qari oo marka hawshu baa ku adkaata ziyaad ibni abiihi iyo raggiisii way dhibtay iyo anas ibni maalik oo oday waayeel ah laakiin markaa hadda abubakra ka weyn xagga da'da iskumana dhawo ayuu diray wuxuu igala soo haday ninkan saxaabiga takfiirka ila daba taagan ee aniga waxaan ka dhaqaajin lahana iga qabo anas baa inooga sheg wuxuu hi xasan albasri baa ka sheegay mara bi anas bnu malik waqad bacaahu ziyaad ila abi bakrata radi allahu tacala can yucaatibuhu فانطلقت معه فدخلنا على الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه فقال إنه يقول ألم أستعمل عبيد الله على فارس ألم أستعمل روادا على داد الرزق ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال wiilal saddex oo u dhalay abubakra ayuu jagooyin fiican ziyaad u dhiibay wuxuu leey marka odayga abubakre ee haye en waxba ii reebaynin miyaanan u ixsaanfalin wiilkiisi hebel ahaa ee cubaydillaah ibn abi bakrata soo aniga faris o dhan waali ooga dhigay gobarnatore wiilkiisi kale rawaad ibn abi bakrata ah soo anigii u dhibayba maqsinkii iyo raashiimihii ummadda loo qaybin la mas-uul oga dhigay muba iska noolaado wiilkiisa cabdiraxmaan ahaa soo aniga diiwaanka iyo bankiga muslimiinto dhanba faraha u geliya saddex wiilow dhalay baa nin walba jaga muhiima u dhiibaye odaygan takfiirka ila daba taagan anasoo wax soo dheh anas baa la soo diray anasba xogtii buu dhiibay abubakra marka wuxuu faqaala abu nufac ibnu xaaris wuxuu wahal zaada calaa an adkhalahum الnaar ma wuxuu kordhiyo u taray buu inuu naar geliy muxuu taray buu wiilashuu sheegayo naar buu ku guray waxaad moodaa odaygu macal wiilashiis inuu tagfiirinayo abubakr nufayc ibnu xaari ziyaad ibnu abiihi iyo raggii la shaqaynhaya wiilashiis saddexda ah buu tagfiirinayaa wuxuu yidhi waan u dhiibey waan u dhiibey wuxuu yidhi wa hal zaada calaa an adkhalahum annaar ma wuxuu kordhiyey buu waxaan ka ahay inuu naar ku shubay anas baa doodo wuxuu yidhi maashan qabatid faqaala anas innii la aclamu ilaa mujtahidan buu anas baa garan wuxuu yidhi anugu waxaan u arkaa ziyaad ibnu abihi inuu ijtihaaday odayga abubakra waa xanuunsan yahay faqaala shaykhu aqcidooni wuxuu hi dood baa bilaabatay ifadhiisiya waa xanuunsan abubakar wuxuu hi halla ifadhiisiyo anas baaba war soo tuuraye ziyaad raggiisa meel baan saaray anas baaba la saaran yahay ifadhiisiya buu hi waa la fadhiisiye xasan baa ka warramaayey faqaala wuxuu yidhi abubakar qulta anas buu la hadlaya qulta inii laa aclamuhu ila mujtahidan wa ahlu xaruuraa qad ijtahaduu afa asaabu am ahta'u buui adiga ijtihaad la soo ordahaya anasow ree xaruura khawaarij way ijtihaadeene dhiig ummadeed bayna bannaysteene waa inagu ku jihaadnay oo lagu jihaado ummad muslimiina baabi'iyeene markay ijtihaadeen ijtihaadka miyay ku gafeemayso way ku saxnaayeen anas inuu jawaaba laga rabaa anas waa aamusa in laga garhelay makhsuumiin aniga anas waxaan soo laabanay bu annagoo hee nalaga garhelay waan jabnay buuhi yacnii laa aclamu ilaa mujtahid oo ijtihaadku meeluu ka shaqeeya oo lagaa yeeli meel hadduu galo waad ku baabi'i marka waxaa loogu laaban karaa faahfaahinta aarkaas aarka mxuu ah masaadirtiisa masaa'ilu saalix ibni axmed mujalladka labaad saddex boqol soddoni cafan afar labo isagoo sidoo kale ah taariikhu dimishq libni casaakir mujalladka lixdan iyo labaad sabcada laba boqol tobaniyo toddobo waxaad ka helaysaa haddaad u baahato tahdiib ulkamaal lilxaafid almizzi mujalladka soddonaad ee sabxada toddobaad iyo mujalladka soddon iyo saddexaad sabxada toddobaatan iyo afraad waxaad ugu laaban kartaa siyar aclaam nubala mujalladka saddexaad sabxada sagaalaad hawshaa waxaa weeye ziyaad ibni abiihi iyo raggii la shaqeynoo wiilashii kulli naar buu ku shubay takfiirkoo sariixan aan kuu keeno abu cumaan annahdi cabdiraxmaan ibn malle waa taqaanaan beerata imaamkii taabiciga weliba mukhadramka ahaa wuxuu kuntu khaliilan liabi bakrata faqaala lii yowman atara annaasa annii inamaa catabtu calaa haaulaa'i fi dunya dadkaanu isayneen takfiirinhaya ama aan dhaleecaynhayo aan cambaaraynhayo maynan adduunyo isku haynaad moodaysaa buui wqad istacmaluu cubaydillaah cubaydallah cafwan yacni ibnahu calaa faris wاstacmaluu rawaadan yacni ibnahu calى daari الrisqi waa riwaayadii alfaadeedii wاstacmaluu cabdالraxmaan yacni ibnahu calى اdiiwan wa bayt اlmaal afalaysa fii haؤulaaءi dunya buui intaasoo wiilon dhalayso adduunye iyo barwaaqe berisamaad kuma jiraan buui kalaa wallah inii inamaa catabtu calayhim liannahum kafaruu saraaxiyatan aw kafaruu suraxa marka waxaan isku haynaa buu idhi gaalnimo cad oon geed loogu soo gaarin baan ziyaad ibni abihi ku haystaabiyo dowladdiisa adduunya iskuma hayno wiilasheedii bay dharjiyeenba saxaabadaa ninka ugu wiil waxaana nin walba gobarnatoore wiilashaydii adduunya isuma hayna diin baan isku haynaa liannahum kafaruu ku dhaartay saxaabigu kalaa wallaahi inamaa catabtu calayhim liannahum kafaruu saraaxiyatan aw kafaruu suraxa taariikhu dimishqa bisanadin saxiixin haayatan mujaladka lixdan iyo labaad laba boqol toban iyo toddoba ka akhri tadiib alkamaal ilmizi mujaladka soddonaad safxada toddobaad ka fiiri idan intaasaad ogu laaban kartaa siyar aclaam nubala mujaladka saddexaad safxada sideedaad ilaa sagaalaad yacnii masaladu waxaa weye saxaabigu wuxuu ku kala qaadaya alijtihaad fi lfuruuc iyo alkufru suraxiyatan hawshaasna ijtihaadna meelahan kama shaqeeyo ijtihaad hadduu cid anfacahayo wuxuu anfici lahaa ree musaylimi iyo ree bani xaniifi iyo wuxuu anfici lahaa maanic zakaa buu anfici lahaa iyo muxuu ahay khawaarij buu anfici lahaa qolyaha culummada eedeeya war ma dhammaadee yaa waxay dhaheen ibnu taymiya wuxuu soo guuriyey masaa'ilka in loo qaybiyo usuul iyo furuuc loo qaybiyo qawaadic iyo daruuriyaad iyo ilaa aakhirihi loo qaybiyo inay tahay bidca ictizaaliya shaykhulislaam baana diiday ahtau calaa shaykh اlislaam waftaru calayhi kama ahtau waftaru cala ima dacwa najdiya shaykhulislaamna way ku iftoroodeen ama dacwa najiisa ugu iftiradona kale shaekhulislaam ibnu taymiya wuxuu diidan yahay oo cadeeyey masaa'ilka in loo qaybiya bixasabi almawduuc buu diidan yahay inaad tiraahda wixii ku saabsan caqiidana waa usuuluddiin masale daqiiqba ha noqoto masale daqiiqoo adiladu ay yar tahayba salafku waxay isku khilaafeen ilaahay subxaanahu wa tacaala nuuulka markuu ilaahay soo degayayo ilaa samaai dunya fi ulu leyl ahiiri min alleyl uu soo degayo hal yakhlu minhu lcarsh aw laa baa isku khilaa waa masala daqiiqa farciya wain kaanat caqadiya waxaa laisku khilaafay meydku markuu dhinto dadka ma maqlahayaa mise maya waxaa laisku khilaafay nebiyulahi maxamed habeenka la dheelmiyey hee ilaahay ma arkay mise maya masaa'ilka waa hayaa yacnii masaa'ilku waa in lagu qayay bixasabi اdaliili wاduhuur daliilka ku yimid bannaanshihiisa intuu dhan yahay intay masaladu caddahay intay culummadu iyo caamadu ay ka dhaxaysa mas'aladu baa lagu fiiriyaa ama caqiida ha noqoto ama fiqi iyo axkaam ha noqoto warka inaad fahantaan muhim jiddan wey ahlubidac sheekhu wuxuu ku haystaa masaa'il waxay u qaybinhayaan ama ku qaybinaya bixasabi اlmawduuc masaladu mawduucay ku saabsantahay marba hadduu caqiide yahay wain kaanat khafiya daqiiqa haamida waxay odhanhayaan min usuul اddiin weeye masaladu hadday xugun iyo fiqi iyo camal tahayna wain kaanat jaliya macluuma min addiini bidaruura ka wujuubi الsalaati wa sawmi ramadaana wاlxaji wاljihaad ila akhiri waxay odhanhayaan min furuuc اddiin taqsiimkaa sheekhu ma ogolo waana taqsiim bidcaa mucsilaa iska leh salafkuna kaa ma ogolo kay rabaan waa maxay masaa'ilku ayagoo issocda ama axkaam ha noqdeen ama caqiida ha noqdeen waa in lagu fiiriyo bixasabi daliil karatan wa qilatan khafa'an wa uhuuran inaad fahantenyaan filahaya taa sheekhu waa diiday wuxuu kaloo ku diido ayago uu ku inkiray in masaa'ilka diineed la qaybiyo ayadoo laga eegahayo bixasabi alma'khad meesha laga qaadan oo waxay qabaan muctasilo iyo ragga lamidka a qabaan masalo walboo caqligu uu ku tusay waa min usuul usuul اddiin waa maxay waa maa dalla calayhi اlcaqlu maa dalla calayhi sharcuna waxay ku dhaheen waa min furuuc اddiin wain kaana caqiidatan wa tawxiidan wa iimaanan idan sheekhu wuxuu inkirsan yahay taqsiimu اlmasaa'ili bixasabi اlmawduuc aw taqsiima اlmasaa'ili bixasabi اlma'khad inaad fahanteen baa ila tahay laakiin in masaa'ilka loo qaybiyo lana qaybiyo iyadoo la eegahayo daliilka iyo duhuurka iyo khafaha sheekhu wuu qabaa binasi xuruufiga dhagays wuxuuna ku yidhi bal ilxaqu markuu labadaa ma'had radiyey masaa'ilkoo loo qaybiyo mawduucay ku saabsan yihiin iyo masaa'ilkoo loo qaybiyo daliilka tusa ma caqliga mise waa sharci markuu soo diida wuxuu yidhi bal ilxaqu ana aljaliila min kulli waaxidin min asinfayni masaa'ilu usuulin wاdaqiiqu masaa'ilu furuuc xaqu waxaa weeye buu yidhi labada nooc ee caqaa'idka iyo axkaamtaba masale kastoo daqiiqoo lebirhsan waa min furuuc iddiin masale kastoo weynoo daliilkoodu bannaanka yaalna waa maxay waa min usuulidiin hadalkiisa waa sida bal ilxaqu ana aljaliila ay alcaiim ana aljaliila min kulli waaxidin min asinfayn furuuci usuushi masaa'ilu usuul weeye wadaqiiqu masaa'ilu furuuc majmuuc lfataawa ka fiirin mujalladka lixaad sabxada konton iyo lixaad taa waxaa ka daran hadalkiisa uu kala qadahayo alkhaطأ fii daqiiq اlcilmi inuu maqfuur yahay ood ka fahmayso alkhaطأ fii jaliil اdiin inuusan maqfuur ahayn wuxuu yidhi marka sheekhu walaa rayba ana alkhaطأa fii daqiiqi اlcilmi maqfuuru lilummati wain kana dalika fi اlmasaa'il اlcilmiya cilmiya muxuu oga jeedaa waa caqaa'idka masaa'ilka cilmiga oo alcaqaa'id camaliguna waa masaa'ilka dhaqanka ee axkaamta idinku u taqaanaan markaad soomaali ahaydeen walaa rayba ila hadda waa isbedesheen baa la yidhi walaa rayba ana alkhaطأa fii daqiiqi اlcilmi makfuurun lilumma wain kana dalika fi اlmasaa'il اlcilmiya walowlaa dalika lahalaka akaru fudalaa'i اlumma buuhi daru tacaarud alcaqli wاlnaql mujaladka labaad sabxada saddex boqol toban iyo shan wuxuu yihi ana alkhaطأa fii daqiiqi اlcilmi sheekhu muxuu kuu tilmaamahayaa ana alkhaطأa fii jaliili اlcilmi wa usuuli اlcilmi waa maxay waa hayru makfuur haddaad intaa ku qanci weydo sheekhuu qaybinaya oo weliba rag ku xukumaya inay gaaloobeen maxaa jira liannahum akhtauu fii usuul iddiin buuri hadday masaa'il diiqa oo libirhsan ku gafi lahaayeen waanu u cudurdaari lahayn oo inay khallan yihiin unbaanu sheegi lahayn bimaana tagfirin wuxuu ka soo hadlay raazi fakhrudiin araazi iyo mutakalimiin masaa'ilay la yimaadeen iyo khuraafaad iyo shirkiyaad wuxuuna yidhi hadal dheer weeye in yar ka soo qabto saan u gebagabeeya hadalka wuxuu yidhi ida kaana fi lmaqaalaati alkhafiyati ruuxa khadiisu iyo gafkiisu hadduu masaa'ilka qarsoon uu ku saabsan yahay faqad yuqaalu inahu fiiha mukhطi'un daalun lam taqum calayhi اlxujaة alatii yakfuru saaxibuha aw yukafaru saaxibuha lakina dalika khaطأa wadaadaha mutakalimiinta yaqacu fi طawaa'ifa minhum fi اlumuuri الظaahiraةi alatii yaclamu اlkhaasaة wاlcaamaة min almuslimiin anaha min diin اlmuslimiin bal اليهuud والنصارى والمشhركون يعلمون أن محمدا بعث بها وكفر من خالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام مثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك أو نحو ذلك ثم تجد كثيرا من رؤوسهم متكلم بك الله إياه وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين xukun buu saare la soco hadda wuxuu kala qaaday almaqaalaat alkhafiya iyo almasaa'il almacluuma annaha min diin اlmuslimiin wuxuu idhi hadday ku gefi lahayen masaa'il daqiiq oo khafi ah waxaan dhihi lahayn waxaan dhihi lahayn buu idhi yuqaalu inaha inahu fiiha mukhطiun daalun lam taqum calayhi اlxujaة alatii yukafiru saaxibuha wuxuu laakina dalika khaطa'oodu yaqacu fii طawaa'ifa minhum fi اlumuuri الظaahiraةi alatii yaclamu اlkhaasaةu wاlcaamatu annaha min diin اlmuslimiin zinadu inay xaaraam tahay ma nin caamay oo muslim oon maanta ka warqabin baa jira shalay kii soo islaamay saacaduu ku ogaanaya diinteenna waxyaabaha waaweynay diidan tahay wuxuu yidhi markaas waxay ku dhaceen buu ihi masaa'il macluum min addiini bidaruura sheekh wuxuu yidhi maxaan dhahaynaa waa daalun mukhti'un lam taqum calayhi اlxujatu alatii may wuxuu yidhi fakaanuu murtadiin gaalay noqdeen waa murtadiin islaan ma aha arda culimo waaweyn buu ka soo hadlay waxaad ugu laaban kartaa majmuuc اlfataawa mujaladka siddeed iyo tobnaad safxada soddon iyo afraad siddeed iyo toban safxada soddon iyo afraad waxaa kaaga darood ka muraajacayn kartaa kitaabkiisa loo yaqaano bayaanu talbiis aljahmiya iyo mujaladka saddexaad safxada konton iyo sideedaad taqriiban wuxuu ka hadlay fakhrudiin araazi wuxuu ihi fakaana murtadan burhata min الzamani waa hortiibuu dhinta hadda la soco fakhrudiin raasi lix boqol iyo gormuu dhinta taqriiban lixdii may ahayd lix boqol iyo lixdii meelahaasu geeriyooday ibnu taymiya taqriiban toddoba boqol labaatan iyo sideed baad garanaysaan qarni baa u dhexeeya wadaadka asaga ah alimaam loo yaqaana saaxibu tafsiir alkabiir wاlmaطaalib alcaaliya wاlmaxsuul fi usuul اlfiqi alimaam ninkii loo yaqaana wuxuu leeyahay fakaana murtadan burhatan in nabaruu gaal ahaa buuri laakiin waagii dambe uu dhibanahay wuu toobad keenay buuri muxuu ku haystaa kitaab buu qoray buuri uu ku ammaanahayo istiqaaada iyo ilaahay khayrkii oo la baryo jinkoo loo dhowaaday iyo waana wuxuu ihi waa kufri iyo shirki macluum min diin اlislaam annahu shirkun ninka ku khaldamayna waa gaal fakaana murtadan burhata min الzabni uma ila anahu taaba warajaca ila اlislaami aakhiran buuri yani masaa'ilka haddaad ku khaldanto waxaa weeye warkaadu dhiilkada carma lagu guraya hawshaa iska ilaaliya ku baabiira ninkii doonaya shaykhulislaam ibnu taymiya inuu ogaada madhabkiisa fii taqsiimi اddiini wاlmasaa'il ila usuulin wa furuuc iyo dawaabiteeda ninkii doonaya wuxuu akhri karaa kitaabka la yidhaahdo masaa'ilu usuul اddiin almabxuuثaةu fii cilmi usuuli اlfiqhi cardun wanaqdun calى dawi اlkitaabi wasuna lidoctor khaalid ibn cabdilatiif mujaladka koobaad safxada soddon iyo kow ilaa soddon iyo ilaa afartan iyo saddex afan ilaa afartan iyo saddex marka risaalada aad buu oga hadlay meel buuna saaray qadiyadda ayada iftiraga cala shekh islam ibn taymiyana wuu ka hadlay masaa'il usuul اddiin almabxuuثaةu fi usuul اlfiqhi makaatibta wuu yaalla laba mujalado waaweyn weeye waxaad kaloo muraajacayn kartaan kitaabka la yidhaahdo alusul wاlfuruuc alusul wاlfuruuc waxaqiiqatuhuma wاlfarqu baynahuma wاlaxkaamu اlmutacaliqaةu bihima lisacad ibn nasr الshasri safxada ilaa waxaad muraajacayn kartaan kitaabka albalaaq اlmubiin licabdilmajiid الshaadali mujalada koobaad ilaa aimada culummadaasa si fiican qadiyada uga hadlay shaykhulislaam waa maca aljamaaca maca jumhuuri ahli اlcilm maca asaxaabati wاtaabiciin maca salaf الsaalix wuxuuna qabaa taqsiima masaa'il اddiini ilaa usuulin wa furuuc aw ilaa mxuu ahayey masaa'il khafiya wa masaa'il daahira macluuma diin bidaruur bixasabi اdaliil la bixasabi اlma'khadi walaa bixasabi he almawduuc hawsha inaad fahanteen bay ila tahay wix kalena waa iftiraad xagga iska geeya intaasi waxay ila tahay inay ku filan tahay aima dacwa najdi in la tilmaamo inay la socdaan culummada muslimiinta oo aysan khilaafsanayn laakiin marka la doonaya in meelaan jirin lagugu riixo wadaadaha maalarane qaasholo daliil bay khilaafeen maxaa loo wareegeysay bidcay ku dhaceen iyo mucsilay waafaqeen ficiishta intii la iska daayo masaladanay ku khaldan yihiin bilkitaabi wasunnati waijmaaci salafi alumma waalqiyaas daliil maa lagu kala baxo yani waxba yaan uraha laisku riixine daliilha lagu kala baxa keensada wax daliilada ma jiraan tii marka culummada lagu riixay mucsilana waaynu caddaynay inay ayaw gar leeyihiin khayrkoodna khaldan yahay masalada lixaad in u gudbayno aima dacwa najdiya waxay qabaan masalada horey daba taallaaye inaan jahli iyo ta'wiil lagugu cudur daaraynin haddaad ku jaahil ka noqoto ama aad ku khaldanto fi lmasaa'il almacluumati min addiini bidaruura zinadu inay xaaraan tahay ribadu inay xaaraan tahay khamradu inay xaaraan tahay meesarku inuu xaaraan yahay beentu inay xaaraan tahay xantu inay xaaraan tahay dhiiggu inuu xaaraan yahay meytadu iyo bakhtigu inuu xaaraan yahay yacni masaa'il ay caamadeenu garanoo inagu aan dhahna muxuu ahayy caashagaratay jira yacni caqaa'idka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keligii yahay cibaadaha keligii inuu mudan yahay nabi maxamed in xaq lala soo diray ilaahay khayrkii ruux caabuda inuusan muslim ahayn yacni masaa'ilka aakhara inay jirto naari inay jirto in layscadaabi oo laysxisaabi oo idan la jannayn oo la nicmayn hawlaha waa hawlo bannaan ka yaal masaa'il noocaasa ninka ku khaldamay maanta waan ka ijtihaada yidhaahda ama jaahil ka noqda inuusan muslim ahayn bay qabaan ama dacwa najdiya ilaa an yakuuna xadiida cahdin bilislaami aw naashi'an bibaadiyatin baciidatin can ilmuduni waalqura waalmuslimiin waalculamaa aw fii daari kufrin inuu yahay baa mooyeen laakiin masaa'ilka daqiiqa ah ee culummadu ay ka warqabto maalan tusaale gaaban amilada iskaxayiga bannaanka taale culmadu ay ku miaaleen xataa shaaficiyadu waxaa weeye nin hadda eh, nin baa wuxuu garan waayey oo uun ka warqabin gabadhiyo eedadeed in la isla guursan karo nin baa wuxuu yidhi gabadhiyo eedadeed la isla guursan karaa laakiin hadduu dha eeddada ii bannaantahay guurkeedu waa la tagfiirin laakiin wuxuu ka jaahil noqday hadduu dha baan guursan karaa oo walaasha baan aroosi karaa oo taan dhalay baan ku laaban oo ayiida baan isku majiiri hadduu idhaahdo u luqluqan maysaan baan umayn takfiirintiisa lannu masaa'ilkan masaa'il bannaanka iska yaalla wey soomaalidu iyadu weliba masaa'ilkan guurka wayba ku sii fog yihiinba hawlo kale ku darsan waxay dhiheen hebel ree ismaba geynee toddobay kala tirsan ogow hadda toddoba ayagoo kala tirsan ama sagaal bay dhihi ree isma guursadaan daayib marka hawlahaas rag bay balaaya ka raacintay dhahan waan jabinaynaaye hawlaha ay ku adag yihiin inuu eeddo ka agbaxa iska badaaye mid ay mid ay toban kala tirsadaan yaa iyaduna waxay oola dhaqmay sida walaalkeed asna waxay oola dhaqmaya sida walaashii kale xijaaban ma hayaan oo kala xayan ma hayaan oo uu ku kaasaa marka haddii laakiin uu ka jaahil noqdo gabar iyo eeddada in laysla guursan karayo gabar iyo habaryarteed ama islaan ciddo tirsanaysa inaan la guursan karin waa loo cuudamay fuqada u dheheen laakiin nin islaan nin kale ku mehersan baa meher kala qaban kara lagu cudurdaar maayay dheheen hebel xaaskiisa uu qabad og tahay anna waan mehersanoo markuu baxaan u dabamarahayaa hadduu dha waxay waa gaal hoosta laga xariiqi laakiin islaan ciddo tirsanaysa inuu meher qaban kari in kale ninka caamayga hadda diinka ku cusub ama aan culmo dhex joogin wuu ku khaldami karaa masaa'ilku masaa'il isku baaba ma aha aima dacwa najdiya marka sidaas imaamkooda horta balaan ka soo guurinay imaamku muxuu yidhi ina aladii lam taqum calayhi اlxujatu huwa aladii kana xadiiثa cahdin biاlislaam waladii nashaأ bibaadiyatin baciidatin aw yakuun fii masأalaة khafiyaة mil الsarfi aw mil الsarfi wاlcaطfi falaa yukafaru xatى yucaraf وأma أsuul الdiin alatii أwضaxaha allah وأxkamaha fi kitaabihi faإna xujaة اllahi wاlqur'an faman balagahu اlqur'aanu faqad balagath اlxujaة mualafaat الsheekh maxamed cabdiwahaab mujaladka toddobaad safxada wuxuu ku yidhi sheekhu ruuxa loo cudurdaari ee la dhihi xujadu ma gaadhin diinku ma gaadhin waa aqoon daran yahay ha loo cudurdaari yaan la takfiirin yaan la midi raacinin ninka la odhan wuxuu hi waa ninka waadhow islaamka soo galay ama meel hayjad cidlo oo kayn cidlou ku soo koro culummo iyo muslimiinna maba aragba ama masaladu ka jaahil noqo waxay tahay masala khafiya oy culummadu isku hayaanoo caamaba aysan ka warqabin sida sixirkaoo kale madiidada baashi loo yaqaano asarf walcatf ila sixirka loo yaqaana sixru eh, attiwala aw sixru taxbiib ay asxaabu ulqi u yaqaanaan aw sixru lmacaba yaa marna ruux waa lagugu diri marna waa lagu jeclaysiin kaa jeclaysiinta inagu naqaana markaynu soomaali nahay oo li jiray madiidaa la odhan jiray oday waayeeloo lixdan jir ayaa wuxuu doonaya gabar yaroo mulaya inuu guursado markaa hadda soo kacdo qalanto ah waxay dhihi oradan cantatabkay dhaafiya ma rabee oday baa loo tegi dayribila oo hawlihii shamsumcaarifka iyo awfaaqu hazaali iyo idaa'aratii hawlaha ku fiican alaab baa loogu soo tufi waxa loo samayn sixir qorigaa li markaad guriga tagto ood balcaawaa u tegayso gabadha ood salaamayso adeer bal iska warran dhahoo ku arkaynin saa qoriga meel ooga mari gacanta iyo dhabarkiiya ka mari gabadhi geedaha saarayd ee ninkii odayga nactatabka ee eh, laclaca ah ha dhaafiyo odayga waxaani ma rabay soo istaagaysaa asagaa nimaan ahayn ma soomaali hadduu ka soo haro asagu ma raba bay leedahay hawlahaas maxaa loo yaqaana soo maxaa loodhan jiray ma diidayn baa la yidhaahdaa eh, taasuu ka hadlaya masaa'ilka in lagu gaaloobiyo in kale culummo baa garan karta buu caamada waxay u arkaan ba khayr inay tahay war in laisku soo jiido nin iyo intaas islaamta laisku daro oo reerka walabalawado oo tan kale ee sarfiga ah wadaadduhu waxay ka dhigi jireen oo sixirka ka samayn jireen nin baa laga kari waaye ama xatooyada laga kari waaye ama gabadh baa wareeg iyo xumaanta idan wadaad baa loo tegi marka waxa lihi hawshaa samee idan gabadhiba waxaa lagu diraya saaxiibadeedoo dhan iyo waxay istaqaanoo dhan iyo intay la dhaanta tobanteed dhaba lagu diraya kaana waxaa la yidhaha waa nooca loo yaqaana sixru tafriiq sixru tafriiq kaad u taqaanaan wey almihim masaa'ilkan wuxuu sheekhu waa masaa'il daqiiq ah oo culummuun ay garan karto oo weli culimmadu ay ku hardamahayaan dadka annagu waxaan ku tagfiirinaa bui masaa'ilka waaweyne bannaanka yaalla ee nin walba uu ka dharagsan yahay haddii aad mualafaad sheekh eh, moxamed aadan haysanin adura saniyaad ka fiirin kartaa naqligaas mujalladka tobnaad safxada sagaashan iyo saddex wiilashiisii iyo ardadiisiina saa unbay mareen naqliga aan ku gebagabaynayno sheekh cabdullah iyo ibraahim oo ilmo cabdilatiif ah iyo sheekh sulaym ibnu samxaan ayaguna maslada way sharxeen waxay yidhaahdeen wa masalatu takfiir اlmucayan masأlaة macruufaة ida qaala qowla yakunu اlqowl bihi kufra yuqaalu man qaala bihada اlqowl fahuwa kaafiru lakina الشhakhص الmucayana إida qaala dalika laa yuxkamu bikufrihi xata taquuma calayhi اlxujaة alatii yukafaru taarikuha waxbay dhaheen wadaaduhu markay hadalkaa dhigaan qiimaha badan ixtiraaska u fiirso waxay dhaheen wa haada fi lmasaa'il alkhafiya masaa'ilka saa la dhihi xujo laisku qumi laga doodiye xujada lagugu oogi waxaa weeye fi lmasaa'il alkhafiya allatii qad yakhfaa daliiluha calaa bacdi annaas allatii qad yakhfaa daliiluha weye ma aha ma akhalkeedii mawduuceedii iyo ficiishtii ahlulbidac ma aha kma fii masaa'il alqadari wاlirjaa'i wanaxwi dalika mima qaalahu ahlu اlahwaa'i faina bacda aqwaalihim تتضمن أمورا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النفس أو بدلالته فإن شرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها وأما ما يقع منهم في احترازك وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله masaa'ilka ninka ku khaldamay dheheen lagaba joogsan maayo asagu horaa laga tagfiir ma hubta haa ma asagaa qirte haa ma adaa ka maqlahayay makhaatiyaal ma lahaya gaal wayay leeyihiin waa la tagfiirinaya addura saniya fi alajwubati anajdiya mujalladka tobnaad safxada ilaa baa laga muraajacayn karaa ragga aad u sharxa waxaa ka mid ah xataa wadaadka hadda u dambeeya mufti daari sacuudiyati saabiqan wa shaykhi mxuu ahay mashaayikh sacuudiyiin sheekh maxamed ibraahim asna hadalkiisaan ku khatinno wuxuu ka soo hadlay masaa'ilka in la qaybiyo daliilkeeda iyo xasba duhuuriyaha loo qaybiyo midna ruuxa loogu cudurdaaray midna aan laiskugu cudur wuxuuna yidhi qolyo caamoo khaldamay buu la hadlahaya wuxuuna yidhi ina aladiina tawaqafuu fi takfiiri اlmucayani fi اlأshyaءi alatii qad yakfى daliiluha falaa yukafaru xata taquuma calayhi اlxujaة الrisaaliya min xayثu الثubuut wاdilaalة faإida uudixat lahu اlxujaة biاlbayaani اlkaafi kafara sawaaء fahima aw qaala maa fahimtu aw fahima waankara laysa kufru اlkufaari kulluhu can cinaadin وأma ma culima min الdiin bالضaruرaةi أna rasul اlah sl slam jaءa bih وkhاalafahu fahada ykfur bmujaradi dalika wla yxtaaج ilى tacriifi sawaء fi اlأsuuli aw اlfuruuci ma lam yakun xadiiثa cahdi bاlإslam tafsiir ka fiican intadu doonaysa hadda waa calى jalaة الfuqahاء fataawa الsheikh maxamed ibrahim mujaladka koobaad sabxada toddobaatan iyo afar baad ka fiirin kartaa idan aima dacwa najdiya masaa'ilka waxay usoo tafriiqiyeen usuul iyo furuuc ama khafiyaad iyo dawaahir iyo daruuriyaad bixasabi daliil haddana xagga xukumkana ninka maxaa ah xadiiu cahdan way u cudurdaareen ninka muxuu ahaaye meel cidla ah ku soo koriya heejad cilmina aan helin ama aan u suuragelin waa u cudurdaareen ninka laakiin ku gafa masaa'ilka waaweyn asagu loo cudurdaari maayo hadduu waddan islaam dhex joogo ama nin islaamkiisu horreeyey uu yahay idan loo cudurda horaa laga tagfiirinaya tafsiilkaasay mareen tafsiilka ayaga ay mareen waxaan leenahay waa tafsiil mujmacun calayhi ah walaa aclamu fii dalika khilaafan khilaaf hawsha ayada kuma jiro a'ima shaaficiya sidaa ay wahaabiye wax u sharxeen bay u sharxeen nuquushu idinku badan maaya maraajicdan hadda sardine uun qorta haddaad qoran karta haddii kale cajilka muraajaceeye alimaam alkhataabi oo dhintay amada qarniga afraad wey wahaabiye isaga waxaa udhexeeya wax ku dhowee oo sana udhexaysa ma malayn markay soo baxeen asaga waxaa udhexeeya kitaabkiisa macaalim sunan fii sharxi sunan abi daawuud mujaladka labaad sabxada sideeda ilaa sagaalaad buu qadiyada ku sharxay sida wahaabiyun u sharxay kitaabkiisa sharxu lbukhaari loo yaqaana aclaam اlxadiid fii sharxi saxiix albukhaari mujaladka labaad ilaa nafs alqadiya shaaficiya kutubteedoo dhanna waa sida waxaad muraajacayn kartaa kitaabka loo yaqaan albayaan fii madhab الshaafici la bilkhayr alyamani alcamraani sheikhu shaaficiyati fi اlyaman mujaladka labaad ilaa iyo mujaladka saddexaad waxaa la muraajacayn karaa sheikhu shaafici alqamarayn haddii la yhahdo maxay dhahan shaaficiyu alqamarayn haddii la dhaho maxay qamarayn haddaad maqasho waxay u jeedaan nihaayaha iyo tuxfaha oo waa rimli iyo min xajar laakiin ashaykhaan haddii lagu dha maxay u jeedaan raafic iyo nawowi ashaykhaan wadaadkii koobaad ee abulqaasim araafici ahaa bal dhegaysa hadda asaguna waxaad ka maraajacayn kartaa kitaabkiisa alcasiiz fii sharxi lwajiiz ama waa kitaabka sharxu lkabiir loo yaqaano mujalladka labaad ilaa markuu qadiyadda sharxay oo salaadda ku miaaliyey wuxuu yidhi wa hada laa yakhtasu bisalaa bal yjri في juxuudi kuli xukmin mujmacin calayh axkaamtoo dhan bay u taallaa wixii salaada ku baab ah alimaam nawowi asagu wuxuu le hadalla aadan ka helin kutubta kaleu leeyahay oo aad u faahfaahsan aan dhowr naqli idinka siiye kitaabkiisa eh, rawdat aalibiin wa cumdat lmuftiin mujaladka koobaad aad ka fiirin kartaa almajmuc fi sharxi اlmuhadab mujaladka saddexaad tobaniyo lix sharxu muslim mujaladka koobaad boqol lixdan iyo toddoba iyo ka labaad laba boqol konton iyo saddex shaaficida kutubtoodo dhan baad muraajacayn kartaa xataa haddaad u laabato alxaawi lkabiir abulxasan almaawardi sheekhu shaaficiyati bilaa nisaac mujaladka labaad shan boqol labaatan iyo shan ilaa labaatan iyo sideed buu kaga hadlay ninkii la yidhi wuxuu ahaa waa faqiihun ibnu qalcid uu yidhi waxaa ka warran baa leeyay ibnu rifca ka warran baa leeyay cid nin aqoon badanoo musiibo oo usuuli oo faqiih oo adiib ayuu ahaa nin uu qiimeeyeyna waxaa weeyaan nin sahlan ma aha waxaa le rafca ka waran ibnu rafca markuu la hadlaayo ama uu tilmaamaya weligii ma dhihin baana magaciisa wuxuu ugu yeeri jiray qaala alfaqiih alfaqiih buu u yaqaanay ma dhihi jiray ibnu rafciga in hebel iyo ooma ogolayn maalin ay wada kulmeen waxaa le ka war wuxuu ra'aytu shaykhan yaqturu minhu min lixyati fiqhu shaafici buuhi sheekh waxaan arkay bui shaafici fiqigiisao dhan u ka tifqahayo garhkiisa maaha buui asagoo dhan waa nin noocaasu ahaa ibnu taymiya waxaa le bal ka war xaalkiisa ka waran waxaan arkay buu nin cilmiga wuxuu doona ka qaadan wuxuu doonana ka tegey adduunkaba la soo afwareegay almuhim wuxuu leeyahy kitaabkiisa waxaa la yhaha kifaayat الnabiy sharxi tanbiih asagu nafs alqadiya inuu wahaabi yahay baad moodaa qaabku wuxu sharxay mujalladka labaad saddex boqol toban ka muraajace isla mujalladka lixaad oo kale laba boqol afartan iyo u dembeeyey ee muxaqiqii shaaficiye zakariya alansaari shaykhulislaam ay dhaheen muxuu ku yidhi ka akhri kitaabtu leo asna almataalib sharxu rawdi taalib mujalladka labaad saddex boqol afartan wadaadkii jamaaduin asnawi asagu naqdi iyo tanaaqudaad buu urursan jiray wuxuu ihi almuhimaat fi sharxi rawd waraafici ilasnawi majaladka saddexaad hawshaa looma kala hadhin alcibratu cinda shaaficiy waa maxay waa duhuuru lmas'alati bidalaa'iliha cibraduna makalana waa khafaau lmas'alati muxuu ahaaye daaran wa zamaanan wa makaanan wa daliilan nafs alqadiya xanaabila marahaya xanaabiloo dhan sheekhu lxanaabilata alqaadi abu yacla xambali buu geeriyooday naqli fiicanoo noocaa ku saabsan waxaa ka soo goriyay ibnulqayim fii badaaci ilfawaa'id mujalladka saddexaad kun iyo toban ilaa kun toban iyo kow abulwafaa ibnu caqiil alxambali intaan ka warqa waa awalu man kafara alqubuuriyata wasuufiya nimanka cubaadulqubuurka ee awliyada caabudaha qubuurta caabud ninka u horreeye takfiiriyey intaan ka warqaba waxaa weeye abulcaqiil ibnuwafa alxambali oo sheikhu lxanaabil ah waana tilmiidu alghazaali an boqol toban iyo saddex buu geeriyooday baashan quurida qarniga afraadda bilaabatay ila wuu la caasiray asagu inagu bahal soo daashay oo lagu rafaaday oo la naashnaashay oo kutub loo sameeyey oo dowlad taageerahayaan oo bajad leh oo miisaaniyad leh oo xataa maraykan ka maarmi waayo qolyihii soosiya waa dafangaraynayo ilaa alxaq balaaza uu maraykan soo gaadhay yacnii iska daa bahal qaan gaadhay markay bilowga ahayd dhibanna baail balaaza u yaqaana anigu alxaq balaaza balaan iska dhaho qolya yarar waxaa arkaya baail balaasa ku hayo dagaalamahaya dhibba ma laha almuhim asagu baasha qarnigii afraad bilaabatay baainiya iyo raafidiya ubaydiyiin baa bilaabay abulafa ibnu caqiil alxambali wuxuu yidhi wahum kufaarun bi hadi alawdaac xataa jahladoo waa gaalaboo naqligan mar baan keeni doona hadda aan wixii khuseeyaa idiin sheega hadda loo yaqaan almustawcib fii fiqi alxanaabila mujalladka labaad <clears throat> ilaa baa laga muraajacay naqli waxaa ku jira asaguna sidoo kale ah shaykhuxanaabila alimaam ibnu qudaama alxambali kitaabkiisa almuqni waa taqaanaan bayla tahay nin walba wahaabi ah, ushaawaa lix boqol iyo labaatankii geeriyoodo garanaysaan bayla tahay markuu ka hadlay masaa'ilka daahirka inaan ina loogu cudurdaarayn laa ta'wiil uusan gelayn laakiin masaa'ilka khafiga layskugu cudurdaaraya wuxuu yidhi walaa aclamu fii hada khilaafan walaa aclamu fii hada khilaafan masaa'ilka in qaabka loo kala qaadi oo jaahilka xaaladiisa la fiirin oo masaladu ku khaldama la qiimayn oo la fiirin oo meeshu jooga la eegi wuxuu idhi walaa aclamu fii hada khilaafan wax khilaafa kuma ogi buu idhi yacni waa hawlo gadaa laga samaysanayo la raba in dadka lagu wareeriyo mar kale wuxuu idhi walaa khilaafa bayna ahli lcilmi bayna ahli lcilmi in hawshu sidaa tahayna khilaaf culummadu kama qabaan faahfaahin ninkii doonaya wuxuu u laaban karaa mujalladka saddexaad almuqni soo lama yaqaan midkan ay daabacday muasasadu muxuu ahayd wasaarat eh, ashu'um walawaaf ee sacuudiya ay daabacday ama daaru hajar eh, abe ee idin yaalle dhowr iyo tobanka ah ee madmadow mujaladka saddexaad saddex boqol konton iyo ko ka afraad sabxada lixaad ilaa toddobaad ka labiyo tobnaad shan boqol iyo ko midka labiyo tobnaad saddex boqol afartan iyo shan iyo labiyo tobnaadkii laba boqol toddobaatan iyo shan ilaa toddobaatan toban inta meelood buu ku soo celi xukmu taarik asalaa waxaad tegi kartaa mxuu ahaay baab الzaka waxaad fiirin kartaa kitaab اlxuduud waxaad fiirin kartaa kitaab الridda markaad marayso intuba xadu shaarib اlkhamr intuba waa ka hadlaya intuba wuu ka hadlaya wuxuuna yidhi laa khilaafa bayna ahli cilmi hawshu waa sidaa intaaba hala muraajaceeyo xanafiyadu ayagu iyo maalikiyadu hadda kahor baa idin hormariyaan u malaynaya oo idin sheegay marka ayagu waxayba qabaan in aan cidno loogu cudur daarina jahliba akar mashhuuru madhabihim mashhuuru madhab almaalikiya walxanafiya waxaa weeye ninkii gaalnimo ku dhacaa waxaan eegaynaa miyuu qasban yahay ma mukrahba mise maya hadduusan mukrah ahayn maankiisuna joogo uusan waallayn waa gaal bay leeyihiin idinkaaba jahljahl la ordayo wahaabiya harfaadaysaba maalikiya xanafiya halkaasay dhigeen madaahib alarbaca assuniyana afartaa madhab bay ahayd daahiriye ka dabge haddaad doonto oo haddana zaydiya soo turaday kuu taallaan lakiin madaahibta afarta ayadee laisku ogaa madhab ahlusunna fi lfiqhi laba madhaboo kale waxay qabaanbahee waa labada madhabe u dad waay muslimiinta xanafiya keligeed baa saddexda iskaga dad badan saddexda madhaboo dhan waxay <laughs> dadkooda inta yara hindiya bakistan iyo xagga jirtiya bangaladesh iyo ishog iyo afghanistan iyo bariga eshiya yaa idinka badan baan u malinaya ayib meelaha kalena waa idinla joogaan meel walbood joogtaanna xanaaf way joogtaa meelo ay keligeed leedahay wayba jiraaba adduunka kala barhki almuhim axnaaf naqligoodi aanan sii yaabalaada alimaam abulmacaali maxamuud ibnu sadriddiin ashariicat albukhaari oo dhintay hijrada wuxuu yidhi waman ataa bilafdati اlkufri maca cilmihi annaha lafdat اlkufri can ictiqaadin faqad kafar ninkii weedh gaalnimo ay ka soo baxday ku hadla asagoo og weedhaani inay kufriya gaalnimo tahay sidaana u aamina waa gaal ninkaa muranba ma laha jaahilkii sheekhu maxaad ka tidhi wuxuu ihi wain lam yactaqid weedhu uu ku hadlae kufrigeed hadduusan aaminsanayn aw lam yaclam annahaa lafdat اlkufri ama uusan ogeynba wuxuu ku hadlay ee ku darooriyoma inay gaalnimo tahay ma ogo walaakin ataa biha can ikhtiyaarin faqad kafara cinda caamati اlculamaa culimmadoo dhan siday qabaan buu i waa gaaloobay culamado dhan buu ka soo guuriya haddaan doon aan dhahno wuxuu u jeedaahe xanafiyu u jeeda aan dhahno haddaan doono laakiin naqligiisu waxaa weeye inuu yahay ijmaac inuu guurinhayo faqad kafara cinda caamati اlculamaai raximahum اllahu ta walaa yucdaru biاljahli bixuruufi waa aniga mali hadalkaas walaa yucdaru biاljahli waa jaahil weeye waana gaal cinda caamati اlculamaa wuxuu shardiyey keliya can ikhtiyaarin ikraahba meesha ka saaraya wuxuu idhi wain lam yakun qaasidan fii dalika bian araada an yatalafada bilafdatin ukhra fajara cala lisaani lafd اlkufr min hayri qasdin wadalika naxw an yaquula an araada an yaquula laa ilaaha ila اllah fajara cala lisaanihi ana maca allahi ilaahan aakhar wuxuu idhi haddii carabku uu kaa boobo laa ilaaha ila allah wankaasaa gaalnimo ku had waxaa tihi ina maca allahi aalihatan ukhra waxaa tiad aamantu bilah markaas kafartu billahi alcadiim carabkii baa kaa boobay sabqu lisaan tii bay xanaaf ka hadlaayaan wuxuu yidhi khilaaf baan ka qabnaa wuxuu ka soo maxamed bin xasan shaybani wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi inuu yidhi buu ka soo guuriyey ana man araada an yaquula akaltu faqaala kafartu nin baa dacuxuu dhaha akaltu waxbaan cunan u dhon kafartu warran baa lii ka maxamed xasan ashaybaani tilmiidi abi xaniif wuxuu yidhi laa yakfur wa qaaluu xanafiya waxay dhaheen bur imaamkan hadalka sheekha maysan sallimin wa qaaluu hada maxmuul calaa maa bayna wa bayna allahi tacaala faama alqaadi falaa xanafi waxay dhaheen ninkii rabay akaltu inuu dhaho ee kafartu yidhi qasadkaa iyo khata'a ilaahay asaga ku xisaabtamay aakharo laakiin adduunka annagu waan tagfiranaynaa qoortaanan goynaa hadduu toobadkeenin bay dheheen a'immadaa maaldhaho waa khawaarijay takfiiriyeen waxba jira waxa wax jira ma aha waa masaa'il fiqoo laysku hayo daliil bayna u khuduucaysaa waman kafara bilisaanihi aa'ican hoos buu u soo degaadana waman kafara bilisaanihi aa'ican ninkii gaalnimo ku hadlay kasna ogu hadlay wa qalbuhu muطma'inun biاliimaan hoosna iimaanku uu ka buuxo fahuwa kaafirun walaa yanfacu ma fii qalbihi gaal weeye bui waxa qalbiga ku jira waxba tari maayo لأن الكافر إنما يعرف من المؤمن بما ينطق به فإذا نطق بالكفر كان كافرا عندنا وعند الله لأنه نمنك هو مرجئة الفقهاء وي مرجئة الفقهاء مسائل الكفر والإيمان وحي كلا cafwan masaa'il kufri aan dhaho iimaan yaan ku dhihin masaa'il kufri waxay kala socdaan salafka bay kala socdaan haddii aad gaalnimo samayso adoo doortay oo u qasday aad samayso xaggana adduunyada xoogo heshnimo aad rabto hayse dhabkaa ahayn gaal baa tay kori hoosba cinda allaahi wa fii xukmi alaakhira wa fi dunya gaal baa tay lianna haddadan qasbanayn waxaa weye meeshanaa buuxda lagaa dhagaysan maayo faahfaahinta hawshaasi ugu laabto kitaab leedo saddex boqol sagaashan iyo toddoba ilaa sagaashan iyo sideed nuquul badan baan hayaa oo xanafiyada ah laakiin ma dareerin karo maraajicdu maa idin siinaya alfataawi alhindiya mujaladka labaad laba boqol toddobaatan iyo lix baa laga muraajacin karaa asna sidoo kale uu soo guuriyey <clears throat> wuxuu ihi man ataa bilafdati اlkufr wahwa yaclamu annaha kufrun ila anahu biha إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء خلافا للبعض ولا يعذر بالجهل لسان الحكام مجلد كوبان أفر بقول طبانية أفر الأشباه والنظائر من نجيم الحنفي أصنوا لمراجعين كرا شرح غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر مجلد صدحات أفر بقول لحنا يسيدين وحال مراجعين كرا تنقيح الفتاوى الحامدية مجلد كلابات بقول لحنا يسقال معين الحكام مجلد كلابات لبا بقول سقاشن يشن مجموع الأنهر fii sharxu multaqa alabxur mujalladka labaad hawshooda meel buu yaalla khilaaf baad moodaa daqiiq ah oo shaad ah inuu ka dhex jira dhexdoo laakiin siday jumhuurtoodu qabaan horaan baan ku soo heli almashhuuru min madhab alxanafiya waxaa weye annahu laa cudra biاljahli fi اlkufriyaat maalikiya iyaguna sidaayay qabaan maalikiya khilaafba ma arag asagu khilaaf weynba ma arag alqaadi e, e, qaadi ciyaad buu geeriyooday weliba masaa'ilkan iimaanka iyo kufriga baab irja اfuqaha ku jira wuxuu ka hadlay ninkii nebi maxamed wax ka sheega ama caaya flagaadeeya oo jahli hawsha u geeyo ama xanaaq uu ka keeno ama kaftan baa ka keenay ama nin iska warbadan badan buu ahaayoo dhacdhac badan waxaasoo dhan hadduu keeno wuxuu yidhi ka warran ninkaa waa la dilib waana gaal duuna talacahumin xataa laga joogjoogsan maayo buui laga waaban maayo waa in la dilo waa gaal buui ama sarqaan ha ka keena buu hi ama kaftan ha ka keeno ama cadha ha ka keento ama muxuu ahaayey jahaale iyo aqoondar ha waa gaal bur maxaa jira id laa yucdaru axaduhum fi lkufri biljahaalati buur lanno gaalnima nin ku dhacay jahl loogu cudurdaari maayo walaa bidacwa zalali lisaan carabka iga babayn laga dhagaysan maayo walaa bishayin mima dakarnaa waxaan soo shodhan lagu cudurdaari maayo ida kaana caqluhu fii fiطratihi saliima ila man ukriha waqalbu muطmainu biاliiman wbihada afta alandalusiyuun cala bni xaatimin fii nafyi الzuhda can rasuulilah wadaad faqiiha reer andalus ahaa yaa wuxuu nebi maxamed baahidii iyo gaajadii iyo rafaadkii adduunyee haystay wuxuu asagu doortay oo ku sabraya ma ahayne shiid iyo naf baa u geysay shiidnimo iyo naf baa u geysay waxay dhaheen culummadu waa gaal kaafir bilah way xukumeen dood uu ku jiray baa u geysay oo sheekhu muran baa la galay iyo waxaas ma jiraan nebi maxamed ninka ka agbaxay waa meelaha la saaray dheh wa qaala maxamed saxuun baxdi dheer baa ku jira hawsha ayada adigu maalikiyo wakaas waxaad ugu laaban karta kitabka ashifa bitacriifi xuquuqi اlmustafa mujaladka labaad ilaa haddaad u baahato aan u laabanno kutubtooda fiqiga ah ee caadiga ah الذkhiira fi furuuci اlmaalikiya lilimaam axmed idriis alqaraafi shahaabuddiin muxuu yidhi asaguna walaa yucdaru axadu fi اlkufri biاljahaalati walaa hayruha ta'wiil iyo sabqu lisaan iyo waxoo dhan soo wuxuu yihi jahaala bas kulligeed isku dar hal mooyeene wlaa yucdaru axadu fi اlkufri biاljahaalati walaa hayruha wahwa saliimu اlcaqli ruux waalaha dee mukalafa maa ma og tahay ila lilikrah halkaa maanic baan ogol lahay ba anagu maanicu likraahum baan ogol lahay wa bihi afta andalusiyuuna fi cali bni xaatimi fi nafyi sud وqاله بن أbي زayd القyرواني imام أهل السنة في الأندلس وفي المغرب وبن سحنون وأبوالحسن القاbسي الذkhيرة في فروع المالكي مجلka sagaalaad saddex boqol labaatan iyo kow baa lagu laaban karaa wadaadkii u dambeeyey mutaahiriintu alimaam addirdiir walaa yucdaru bijahlin liannahu laa yucdaru axadu fi lkufri biاljahli aw sukrin xaran aw tahawunin walaa yuqbalu minhu sabqu lisaan aw haydin falaa yucdaru idaa sabaxa al haydi bal yuqtal yacni hawlahaaso dhan ma shaqeeyaan cinda eh, almaalikiya sharxu sahiir mujaladka afraad nafs alqadiya ku timid kitaabka loo yaqaana mukhtasar khaliil fii baab ridda sharx mukhtasar khaliil fii baab ridda nafs alqadiya howlahaasoo dhan marka waxaa weeye wadaadda waxaa jira kala qaada masaa'ilka khuseeya ee muxuu ah sharaa'icda wujuub sharaa'ic iyo taxriim almuxaramaat iyo masaa'ilka tawxiidka ku saabsan iyo risaalada iyo nubuwada kala saara waa jiraan si kastaba noqota a'immadu tafsiilka inay leeyihiin culimmadoo dhan baa qaba ibnu cabdilbar waa idinsoo sii nuquushiisi ibnu tamin nuquul baa idin soo hormariyey baliba kitaabka sharxu cumda loo yaqaana fii kitaabi salaa wuxuu leeyahay in qaabka hawsha loo dhigo waa shay mujmaca ushuusha iyo masaa'ilka mujmaca ah ee daahirada ah ee macluum min addiini bidaruura tafsiilkaasaa la gelinhayaa kitaabkaasi waa mujaladka labaad sabxada konton iyo ko ilaa konton iyo labo sharxulcumda ibnu qudaama sidoo kaluu yidhi isla kitaabkaas tawiilka marka la marayo wuxuu uhi wakadalika man ta'awala ta'wiilan yukhaalifu bihi jamaahiir اlmuslimiin ta'wiilkaadu haddii masaa'ilka weynaa uu galo muslimiintana aad ku khilaafto laguu cudur daari maayo nafs alqadiyu kitaabu liimaanna ku yidhaahdaa kitaabu liimaanna nafs alqadiya ku jirta sabxada kitaabu liimaan mujalad ee sabxada shan iyo tobnaad iyo sabxada afartan iyo labaad intaba lagu laaban karaa majmuuc ulfataawa toddobaad sabxada soddon iyo sagaalaad iyo mujaladka sagaal iyo tobnaad laba boqol iyo toddobaatan ibnulqayim asaguu ka daray wuxuu yidhi masaa'ilkan waaweyn ninkii ka jaahil noqda nebi maxamed ma yaqaana buuri war salaaddu inay waajib tahay oo sakadu waajib tahay oo soonku waajib yahay oo xajku waajib yahay oo waxyaabahan waaweyn ilaahay xarimay ninkii ka jaahil noqda falam yacrif illah walaa rasuulahu asalkii bay duminaysaaba naqligiisaan akhriya asagu wuu kulul yahay wuxuu yidhi ina kaiira min masaa'il اlfuruuc laa yajuusu الtaqliidu fiiha kwujuubi الطahaaraةi والصalaaةi والصiyaami والزakاةi وتaxriimi الkhamri والriba والfawaaxishi والظulmi lilcirضi faina man lam yaclam أna الrasuula jaءa bidalika وashaka fiihi lam yacrif anahu rasuul الlah masaa'ilkaa nin ka jaahil noqda ama ka shakiya inuu nabi maxamed la yimid nabi maxamed uma yaqaana bu kama ana man lam yaclam anahu jaءa bالtwxiidi وتصdiiq الmursaliin وإثبات معاad الأبدان وإثبات الصفاaت والعلو والكلام لم يعرف كونه مرسلا نبي محمد baa in la soo diray ma تقاaنid hawشhaasi مkhتصر الصواaعق مجلدka أفراad kun شaن بqل sideetan iyo sagaal kun شaن بqل sideetan iyo sagaal ilaa kun شaن بqل iyo sagaaشhan mujaladka afraad الإمام الذahaبي baa asagoo laftiisa muxadثa hawsha ka hadlaaya kitaabkiisa risaaلة فر طلب العilmi صفxada labaad bilowga muqadimada laga akhriya masailkiiba kala saaray mid lagu cuuday mid kale ibn rajab alxambali min almuxaqiqiin asaguna kitaabkiisa taqriir اlqawaacid wa taxriir اlfawaad mujaladka saddexaad boqol toddobaatan iyo toddobo kitaabka arbiciinku ku sharxayna mujaladka koobaad boqol sagaashan iyo lix hadal ku jira jaamic اlculum walxikamka oo qiimo badan dhegaysta masaa'ilku waxay u laabanayaa de wuxuu yidhi wa fi ljumla markuu masail ka soo hadlay oo masale khafiya daahir u soo qay wa biljumlati cafwan wa fi ljumlati fama taraka allahu warasuuluhu xalaalan ila mubayana walaa xaraaman ila mubayana لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام مسائل كاعد وحول بلد إسلام كم من لو عود هرا لك تكفيرنا إياه الإمام الشاطبي الأصول الفقيه باسنا هو شقاب كاوغا الله وحلقة مراجعين الاعتصام مجلد كلبات أفر بقول تضباتين تضب إلى آخره shanqiidiga u dambeeyey kitaabkiisa muxuu ahaayey sharxu maraaqi sacuud nasr lwuruud fi sharxi maraaqi sacuud mujaladka koobaad afar boqol iyo lix ilaa afar boqol iyo sideed masaalkii buu qaybiyey itifaaq banu soo guriyey ijmaaci uu soo ibnu qudaami soo gurinay isaguna sheekh ibnu baas oo xoogow eh, markaad mushaar doonaysaan aad ku maxabsataan asagu wuxuu hi alumuuru qismaan marka kalena aad tuurtaan intiina mushaarka qaataan ka hadlaya raggiina masaakiinta xertae gaajada u dhammaanay kama hadlaya alumuuru qismaani qismun yucdaru fiihi biljahl wa qismun laa yucdaru fiihi war arrimuhu diimeed waa laba qayboodba qayb jahl baa lagugu cud qaybna maya faidaa kaana ataa man ataa dalika bayna almuslimiin waata shirka biاllahi wacabada hayr allah fainahu laa yucdar lannahu muqasirun lam yasca walam yatabasar fii diini fayakuunu hayra macduurin fii cibaadatihi hayr allah kitaabkiisa fataawa ibnbaas mujaladka afraad qadiyadu marka tafsiilka aymar aima dacwa najdiya haddii adila loo baahdana mar baynu ku kala bixi doonaa haddii laakiin leeya culummadu culummaday daba socdaan ay raaceen hal xarafna ma aysan ku khilaafan masalada toddobaad mafhuumu qiyaami اlxujati cala alcibaadi wاlfarqi bayna qiyaami اlxuja wa fahmi اlxuja in sha allahu tacala iyo wixii ka dhimaan masaa'ilkiiba beri galabti iyo bacd alcasr beri galabti iyo bacd alcasr iyo masjidka baynoo noqon doontaa in sha allahu tacala bilahi towfiiq